الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeenii toddobaad ee kitaabkeenii zubadka qaala naadim raximah allahu tacaala aqullatayni birudayli ramli fowqa hamaaniina qariiba ridli aqullataani bidimishqiyi miya wanaxwa ardaalin ata hamaaniya wanajasu lwaqiicu qad hayara wakhtiira fii mushaamasinaa yukrahu shiikhu wuxuu kusoo jiray raximah allahu tacaala noocyadii biyaha biyihii tahuurka ahaa biyihii daahirka ahaa oo mustacmalka noqonayay waxaan ka wadaa biyihii tahuurka ahaa biyihii garanaysaa mustacmalka noqday oo faradka lagu isticmaalay amase mustacmalka noqdayoo bimaa khaaladahu min adaahiraati mustacmalka ku noqday kadib sheikhu wuxuu ka hadlay raximah ullahu tacaala biyaha najaasada noqonaya ayuu sheikhu tilmaamay raximah llahu tacaala shardi buu ku xiro wuxuu yidhi qullatayn xaalayiin kuwa ka yar kadib markii uusaa yidhaahday laba masale ayuu biyihii baktigii ama najaasadii ku dhacayay kasoo reebay inay saameynayso kow waxa weeye buu ku yidhi sheikhu raximah ullahu tacaala meydka aan dhiigga lahayn labo najaasada ishu aysan qabanayn labadaasi labaduba waa najaasu laakiinse waa macfiyo biyihii waxba saameyn mayaan buu ku yidhi shiikhu wuxuu ku yidhi aw qullatayni laba qullo inay ahaayeen labadaa qulloo birutayli ramliyi ramli meesha la yidhaahdo rodalyarooggiisi ah fowqa thamaaniina siddeetan korkeeda qariiba ridlin ridli in u dhow ahaa waaya walqullataani labadii qullo biddimishqiyi markii la eego rodolkii dimishqi miyah waa boqol iyo wanaxwu ardaalin ayaa ardaal wax la mid ah ardaashaasoo atad timi amaaniyatan xaalay tahay waa boqol iyo sideed marka labada masal wuxuu kuu sheegay ee miisaanadoodii casr walba oo la joogo qulateynku biyaha la yiraahdo qulateynka miisaanay leeyihiin shiikhu marka wuxuu ku yidhi rudeelkii reer ramli radligii reer ramli iyo ridligii shiikhu wuxuu ku sheegay raximahullahu tacaala reer dimashiq marka ramlidu waa beldatun bishaami waa magaalo ku taala shaam weeyaan waaya marka waa sideetan radol markii rodolka reer amna la eego rodolka reer dimashiq markii la eegana waa boqol iyo sideed rodol boqol iyo sideed rodol ayuu noqonayaa waaya intaa markuu kuu sheegay dee casrigan la joogo rodol ma jiro marka qulateynku aas waa fuusto fuusto biya oo kaleeta wey adoo boqol sagaashan iyo saddex litir boqol sagaashan afar litir wixii loo gaaro ayaa qullateen noqonaya marka qullateenka biyaha noqday wixii biyihaasi haddii najaaso ku dhacdo najaasa inay ku dhacday keliya najaaso ku noqon mayaane waa in midabkii ama urkii ama dhadhankii isla bedelaa saasay najaaso ku noqonaysaa waaya ama mise qullatayn labadii qullo inay yihiin labada qullo oo waxyaaba biyihii najaasoobay aw qullatayna ama laba qullo inay yihiin labada qullo oo birudayli rodeyl radolyarowgii loo tiiriyey ama ku sugnaaday rodolyarowgii alramliyi ee reer raml loo tiiriyey fowqa amaaniina sideetan mid ka badan xaal uu yahay qariiba ridlin fowqa amaaniina amaaniin mid ka badan xaal uu yahay qariiba ridlin rodal mid u dhow yacni waa sideetan ridil wlqulataani labadii qulana bidimishqiyi markii la eego miyatun wey miyah waa boqol iyo wanaxwa ardaalin rodollo wixii la ahaaday rodoladaasoo adatamaaniinxaalay tahay walxaal bay qulateynkaas sah yihiin annajasu najaasadii alwaaqicu ku dhacaysay qad qayarahu ay badashay shardigaasaa ku xiran qullitaynkii biyihii qullitaynkaha najaasay noqonayaan walxaal bay najaaso noqonayaan anajis ulwaaqi qad qayaro ay badashay mhm. waktira waxaa la doortay fii mushamasin kii la qorxeeyey laa yukrahu inaan la karaahiyeysan ayaa la doortay uusan karaahiya noqonayn oo shaygan mushamas weeye markaad leedahay shuruud buu leeyahay biyahana waa biyo mushamas oo karaahiyaha markaad leedahay shuruud buu leeyahay shardi kooda waxa weeye weelka biyahani ku jiraan waa inuu yahay weel muntabica oo hadduu eebba ku roonaado la garaacay bir ka samaysan maar ka samaysan labo waddanku waa inuu waddan kulul yahay saddex xaala xaraaratihi marka biyuhu ay kulul yihiin in la isticmaalayo waaya intaas waxaa xiga oo la raacinayaa fii badanin in loo isticmaalayo jir afartaas shur marka la helo biyahaas mushamas baa la yidhaahdaa karaahiya weya buu ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala waaya biyihii marka qulateenka noqday oo najaasada ku dhacday oo sidaa najaasada ku noqday najaaso intay ku dhacday kadibna isbedel uu ku yimi sidaa najaaso ku noqday ka waran haddii isbedelka meesha uu ka baxo su-aashaasuu ka jawaabayaa sheekh wuxuu ku yidhi wain binafsihi intafa wain intafaa hadduu meeshii ka baxo atakyiiru isbedelkii hadduu meeshii ka baxo intafaa uu ma garanaysaa binafsihi si iskiis ah hadduu meesha uga baxo ii sheeg isbedelkii ku yimi biyihii qullataynka gaaray walmaai biyo dartood uu uga baxo waxaa ku cadfaysaa binafsihi yadhuru daahir bay noqonayaan laakiin zacfaraanin zacfaraan hadduu uga baxo maya oo daahir noqon mayaan wy wain intafaa hadduu baxo adtaqyiiru isbedelka hadduu baxo binafsihi iskii hadduu uga baxo biyihii biyihii barkada ahayd najaasada ku taala najaasadu isla bedeleen oo najaasadu isla bedeshay say u joogeen bay iska caddaadeen biyo caadi isbedelkii ka baxay qulatiin way ka badnaayeen yadhuru daahir buu noqonayaa ama se biyo kale ku kordhisay oo ilaa ma garanaysa isbedelkii meesha uu ka baxay yadhuru ayadon daahir bay noqonaysaa laakin saxfiraanin laakiin saxfiraankii haddii ma garanaysaa aa e, ku kordhiso oo saxfiraan saxfiraan aa ku darto waan ka wadaa kadibna saxfiraankii dartii midabkii biyaha ee najaasadaha isla bedelaan markaa waxaan leenahay saxfiraanku waa saatir ah ee ma ahan Eh, mid wax suulinaya ma aha mid wax suulinaya ma aha ee waa saatir weeye baan leenaha warkaama ku dhacay waaya marka labada masalo sheekhu kugu tilmaamay biyuhu hadday iskoo isku bedelaan amase biyo lagu daray ay isla bedelaanoo biyihii caadiha kusoo laabtaan qullataynna ay ahaayeen marka hore dabcan saasay daahir ku noqonayaan amaa haddii sacfaraaniya wixii la halmaalay ciid baa ku shubtay ama sacfaraan baa ku shubtay ama wax kalea ku shubtay oo eh, najaasadii qarinaya saatir bay ku noqdeen weeyaan ee eh, ma ahan najaasadii meeshii kama bixin wa kullu maa shay kastoo istucmila loo isticmaalo fii tadhiiri fardin farad daahirnimadiis oo waqal la yaraaday laysa bidahuuri daahir ma aha marka daahir hee ma aha halkana shiikhu masaluu ka hadlayo ah biyihii mustacmalka ah almaau lmustacmalu biyahaasu ka hadlaya wuxuu sheiku ka soo hadlay almaau tahuuru wuxuu ka soo hadlay almaa almaa alnajisu wuxuu ka hadlay sheikhu raxima allahu tacaala almaa alatii waqacat fiihi ama almaa almutagayiru bimaa khaalatahu min altaahiraati sheikhu hadda wuxuu ka hadlayaa almaau lmustacmalu biyihii mustacmalka ahaa ayuu ka hadlayaa mustacmal muxuu yahay isagaa faahfaahinaya waaye sheikhu wuxuu ku yidhi wa wakullu maa mid kasta oo maain yani wa wakullu maain iska noqon kartaa biyo walba oo istucmila loo isticmaalay fii tadhiiri fardin farad daahirintii loo isticmaalay faradkaasi ama farad ha noqdo ma garanaysaa weyse waajib ahayd amase ha noqoto magaranaysaa qubays waajib ah faradku waa kaa amase ha noqdo isaalatu khabathin fii fardin fardi waxaa soo hosgelaya laba arrimoodoo min rafci xadathin aw aw isaalati najisin baa soo hosgelaysa fiiha fii rafci xadatin faradka la sheegaya oo biyihii mustacmalka ka dhigaya oo dahuurnimadii ka saaraya waa laba midkood waa fard waxa weeye rafci xadatin biyihiin loo isticmaalay xadath in meesha lagu saaro weliba xadadkaastee ama weese waajib ahaa amase ahaa hadduu eebba kuu roonaado qubays waajiba ah. aw isaalati najisin ama najaaso la suurinayo labadaas wixii loo isticmaalo ko waqalla biyahaasna ay yaraadeen waqalla biyahaasna ay yar yihiin oo aysan qullatayn gaadhin labadaa wixii laga helaahi laysa maahan huwa maagaasi bitahuuri ay tahuuran wey h tahuur ma aha tahuur ma aha marka sheikhu mas'alo muhim waxaan kaga hadlay biyihii qullateenkii magaranaysaa ka yaraa haddii magaranaysaa wax lagu dhaqo ama weese waajiba lagu weeseysto ama se qubays waajiba lagu qubaysto aysana isbedelin oo midabkoodii iyo waxoodii sidoodii yihiin amase najaaso lagu suuliyay oo isan isbedelin markii xisaabaadkii laisu geeyey biyaha waxaa leenahay najaaso ma aha waxaa la dhahaa maa-un mustacmaluun waa biyo la isticmaalay waana biyo daahira markaa maxay noqonaysaa biyo daahira weeye markaa laakiinse dahuur ma gaarsiisana macnuhu waa intaas weeyaan mhm. waaya baabu najaasati baabu najaasati najaasadii u baab u yahay najaaso sheikhu raximah llahu tacaala markii najaasada baabkeeda u galay tacriif buu u sameeyo tacriifku u sameeyeyna bilcaddi weeye tacriif tirin ah uu tirinayo najaasadii ayuu ku qeexaya tacriif ah bilxaddi ma samaynin weeyaan oo xad ahaan uma tilmaamin ee wuxuu u tilmaamay bilcaddi eh, tira ahaan buu ku sheegay najaasada uu ku taxyaa najaasadu waa kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa ayaa bilcaddi la yidhaahdaa bilxaddin waxa weeye najaasadu waa wixii sidaa u dhaca oo sidaas oo sidaasa ah. waaya marka najaasadu waa cayn kasta oo ma garanaysaa eh, in la qaado ma garanaysaa ay xaaraan noqonayso markii xaalad ikhtiyaar lagu jiro waaya sheikhu marka wuxuu yidhi almuskiru hiya najaasadu hiya waa isu qadaraysaa hiya najaasadu almuskiru waa tii wax sarkhaaminaysay muskirkii almaayicu ee dareeraha ahaa waalkhinziiru doofaarkii weeye najaasadu walkalbu aygii weeye maca farcayhimaa waxay iska dhaleen iyadoo ay la jir yihiin waasu'ur waa hambadoodii hambadii eygai doofaarka ayaa najaaso ah wasuuru hambadii waa ku macnayn macnaynkan waxay intay cunayna ka tegeen wasuuru wixii baaqi ayaa ka soo ah ey iyo dofaal markii la dhaho wixii baaqi u noqonayo dabageliya oo lafahoodii iyo haragoodii iyo geesodegeysana qoobabkoodii waxaasoo dhanna wasuur baa lagu macnayn karayaa waaya oo markaa saddex masalo afar masalo oo najaasa ayuu kuu sheegay najaasadu hadda kuu tirinaya maaha najaasa ah najaasatu caynin buu ku tirinaya najaasadii lafta najaasadu kaga jidhay oo marnaba aan laga suulin karin buu ku sheegaya oo najaasadu mutanajis iyo najisu caynin baa jira mutanajis waxa weeye shay marka hore dahaaro ahaa daahir ahaa kadibna daahir kadibna najaasa noqday mutanajis baa la dhahaa ay saara najisan caynna maxaa la yidhaahdaa asalka horeba najaasa yahayba sheikhu marka wuxuu yidhi wixii wax sarkhaamiya oo dareera ah khamrigii baa laga hadlayaa ama doofaarkii ama eygii ama waxay iska dhaleen ama midkmid gaara wuxuu dhalay wuxuu mid gaara u dhalay intaasiba wasu'uru iyo hambadoodiba intaasiba sheikhu wuxuu kuyidhi raximah allahu tacaala najaaso weeyaan waa najaaso mhm, waaya marka xagga maxaa soo hosgelaya kii ay gaar u dhalay waa najaaso ay iyo doofaar haddayba isku tagaan waxay dhaleen najaaso weye mid kasta wuxuu gaar u dhalan waa najaaso xayawaan kaloo daahira waxay ka dhaleenna najaasa ayuu ku raacayaa ayuu najaasa ku raacaya xayawaanka daahirkaa la raacin mayo intaasu meesha soo gelayaan wey mm-hmm. wa maytatun baa najaasa ah maytadii maca alcidaami lafihii la jirankoodii meytadii najaasay noqonaysaa wa meytatun baa najaasaa meytadaasoo maca alcidaami lafihii la jirankoodii ahaatay wa shacri tintii la jirankeedii ahaatay wa suufi dhogortii la jirankeedii ahaatay laa ma'kuulatun tii la cunayay ow caadi loo gowracay najaaso ma aha walaa basharun bini aadankiina najaaso ma ahan hadday dhintaan baa labada laga hadlaya meytadii bay ku xiran tahayo laa ma'kuulatun laa hiya taas dhimatay ma'kuula mid ah ayadoo ah ama laa ma'kuulatun mid ma'kuulaayo la cunaya oo markaa la gowracay dee oo naftu ay ka baxday najaaso noqon mayso walaa basharun bini aadan dhintayna hee najaaso ma aha waaye halkan marka sheikhu wuxuu kugu sheegay raximah allahu tacaala arinka afaraad oo arinka ma garanaysaa eh, shanaad oo nijaasada ah waa almaytatu mayto wey mayto waaya marka maxaa soo geliyay maytadii waxaa soo geliyay maytadii wixii dhiig lahaya waxaan dhiig lahayn labaduba maytadii way soo gelayaan inta way soo gelayaan meesha kabajaagii waxaan ka wadaa qoraanjadii iska dhimatay iyo jinic iska dhintay intaba meyd maadaama bakti ay noqdeen najaaso weeye ayib hore waxaan usoo dhiganay haddii ma garanaysaa biyihii markii najaaso ku dhacdo waa najaasaa la yidhi soo maa laba arrimoodoo najaasaabaa laga soo reeba xayawaankii aan dhiig lahayn iyo najaasada isha isan qabanaynin labada haddii biyihii ku dhacaan baa najaasa ka dhigamayaan ma najaaso ma aha baa laga wadaa maya ee waxaa laga wadaa najaaso wey laas waa la cafiye laakiinse najaasnimadii kama baxayaan ha marka xaggan way soo gelayaan mhm. marka shiikhu wuxuu yidhi meytadii noocee tahayba lafaheedii dhagorteedii suufkeedii kulli najaasi wada noqonayaan lakala guri mayo shiikhu ma'kuulu soore wuxuu yidhi ma'kuuladii almaytatu alma'kuulatu xaggaasu kasoo reebaya maytadii la cunayey yani la gowracay de waa la gowracay marka hore saa u fahan saa markii la gowracay de meyd bay noqoto soo maa taas marka meytadaas maxay noqon kadhaa neefka caadiga loo gowracay kalluunkii muxuu aha wix magaciisa wixii badda ku jira kalluun baa iska dhahaynaa kabajaagii ayaxii kii hooyadiis markii la gowracay laga soo saaray intii la dooxay baa lasoo saaray orjiifkii orjiifkaas wax midiyo asaga martay ma jidho laakiinse maxaa maadaama hooyadiis la gowracay xukunka hooyadiis baa la siinaya marka intaasoo dhan laa maakuulatin bay soo hosgelayaan maxaa soo hosgelaya tii caadiga loo gowracay meytadii ayixii kalluunkii sii la gowracay ilmaheedii uurka ku jiray yaa waaya kii intii la kari waayey neefkii intii la kari waayey geel ahaa intii la kari waayey qoriga laga daba tuuray saa ku dhintay ma'kuuladuu soo gelaya maxaa yeelay xukun dakaat bay leeyihiin waaya walaa basharu basharkiina najaasa maaha asaguna hadduu dhinto mushrikuna najaasa maaha maxaa yeele ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado diinta islaamka ayaa sheegtay mhm. laqad karamnaa soo maa yaa oo ka wadamu dhiiggii baa najaasaa noocuu yahayba addamulmasfuuxu dhiiggii boodayey yah oo soconayey noocuu yahayba najaaso weeya buu ku yidhi oo neefkii la gowraca dhiigsu kama soo boodayo masfuuc la sheegaya waa kaa ah. ha kalluunkiibaa gowracay dhiig baa kalluunkiibaa intaa ka jartay asaga gowrac ma ubaahnae markii aad intaa hore ka jartay hadduu asagu dhinto saasdaahirku yahay sooma saasuu lagu cunayaa laakiin markii a intaa hore jartay dhiig baa kasoo soo booday masfuux weeye dhiigaas wuxuu doona ahaado dhiiggii masfuuxa ahaa dhiiggii najaaso weeye buu kuyiri sheekh raxima allahu tacaala mhm walqayu matagiibaa nijaas ah matagii ayaa nijaas ah maxaa yeele calooshiis kusoo bedele soma mustaxiila baa maaa la dhahaa mustaxiila isagoo cuntaba afagashatay mustaxiiluu noqday way soo bedelay calooshii baa bedeshay xaala ku samaysay kaasna wuxuu noqonayaa najaasuu noqonayaa wa kullumaa mid kasta oo dahara kasoo baxa min asabiilayni labadii wado isna najaaso weeye siwaa aslilbashari basharka biniaadanka asalkiisa markii laga reebo wadamu dhiigii baa najaasaa walqayu baa najaasaa wa maa shay kastaa najaasaa dahara kasoo soo bax min asabiilayni matagii baa najaasaa wa kullu maa mid kasta baa najaasaa dahara kasoo baxa min asabiilayni labadii wado ee cawrada ah kasoo baxaya kulli waa najaaso buu yidhi siwaa aslilbashari biniaadanka asalkiisa oo manida ahayd markii laga reebo warkaa waa ku dhacay soomaa marka wix kastoo waxaa kasoo baxay najaaso weeye buukushekh raxima allahu tacala marka xaggan wuxuu kugu sheegay saddex masalo oo najaasa ah kow dhiiggii masfuuxa ahaa labo matagii saddex wax kastoo cawrada kasoo baxa hore iyo gadaal ama midkooda kasoo baxa yaa ma garanaysaa waa najaasu noqonayaa waa najaasu noqonaya weeyaan marka shardii waxbaa loo xira laakiin sintaa sheikhu yidhi waan ku joogsanayna waaya wa juz xayin xagaa u fiirso mid nool mid nool wa juz xayin mid nool gabalkiis kayadin gacan waaba gacan ama waaba adin adinkaasoo mafsuulin la jaray oo kaleeto weeyaane ama e, wajus-u xayin mid nool gabalkii juskaasoo kayadin gacan ama adin oo kale ah adinkaasoo mafsuulin la gooyey juskaasi kamaytihii kamaytil xayi baa dhahaysaa ka nool dhimashadiisa oo kale xukunka qaadanaya kii noolaa haddaa wax ka jarato yah bini aadamka haddii gacantaa laga jaro hadduu bini aadamka cadi iskaga dhinto xukunkiisu muxuu yahay manajaasa mise waa daahir daahir weeye daahir weye soo maa waatigo laa maakuulatin walaa bashar sunuu soo dhigin najaasada kuma jiro basharka waa daahir gacantii markii biniaadanka asagoo laga jarayna daahir bay noqonaysaa maadaama biniaadam markuu dhinto uu daahir yahay haa biniaadam markuu dhinto maadaama uu daahir yahay wixii asagoo nool laga jarana daahir waayo neefkii magaranaysaa wanka ahaa haddaa barida ka jarato baridaas neefkii nool baa laga jara soomaa waa jus-u xayin baa la jaray soomaa waxaan leenahay baridaas aad gacanta ku hayso waxay la xukun tahay neefkan haduu caadi iskaga dhiman lahaa xukunkiis haduu wankii iska dhinto xukunkiis muxuu noqonayaa mise neefka caadi isaga dhintaa si waan la goorici najaasuu noqday xukunka ayaa qaadanaya marka asagoo nool wixii laga jirana najaasay noqonayaan asagoo nool wixii laga jirana najaasay noqonaya intaasuu sheikhu kuu sheegay xaggaa marka waxuu kasoo reebi doonaa wa jusu xayin mid nool mid nool gabalkiis juskaasoo kayadin mafsuulin oo kaleeta ah yah kamaytihi bay la mid taha khabarka halkaasuu dhacaya kamaytihi kamaytilxayi haadxayi walaamasa kamaytilxayi kii noolaa oo laga jaray dhimashadiisa bay la xukun tahay inta markasaa lagu yidhaahdo wax badan baa soo hosgelaya soo maa neefkii hadaa ka gorato neefkii soconayey dhogor badan buu leeyahay waa soo qabatay dhogortii baa ka xiiratay soo jus oo xayin soo maaha dhogortu qaacidaas ma soo gelayso neefkii dhogortaa ka xiiratay dhogortan waa waa mafsuul waa waa jus la soocay maxaana xukun qaacidan maxay ahayd juskaa la soocay kii laga jira hadduu iska baktin lahaa xukunkaa siin lahayd si soo maahan neefkii aad ka xiiratay ama ka jaratay suufka aa ka goosatay dhabarkiisa hadduu iska dhinto xukunkiisa muxuu yahay muxuu yahay xukunkiisa nijaaso suufkana muxuu noqon lahaa nijaaso qaacida marka qaacidan ku socno soo maa shiikhu marka wuu ka reebay muxuu ku yidhi laa shacru lma'kuuli kii la cunayey in la cuno yah kii in la cuno ay bannaanayd tintiisi wa suufuhu iyo suufkiisi waa dhogortiisi idaha iskale suufka wariishuhu iyo baalashiisi yah wariiqatuhu iyo dhareerkiisi candhuuftiisi yah iyo wa caraqun iyo dhididkii iyo walmisku udgoonkii miskiga la dhihi jiray uma kadibna fa'aratuhu iyo meeshuu miskaasi ku jiray intaasiba yaah xukunkii makuulka qaadan mayaan kii laga jaray asagoo dhintay qaadan mayaan wey ayagu waa daahir ayagu he daahir wey waa laga soo reebay marka maxaa laga soo reebay qaacidadii qaacidada noo taal qaacida waa fahmayna soo ma qaacida maxay ahayd neef nool wixii laga goosto wuxuu la mid yahay neefkaasi xukunkii uu qaadan lahaa hadduu dhiman lahaa waa fahamtay sooma kalluun nool baad intii dambe ka goosatay hadduu iska dhiban lahaa xukunkiisa muxuu noqon lahaa xalaal daahir dheh daahir intaa goostayna waa daahir marka markaa ma ku dhacay qaacidii wataa marka qaacidii marka intaasaa ku raacan wax badan baa daaqada ka baxaya marka waxyaabaa laga soreebay maxaa laga soreebay laa shacbil maakuuli kan la cuno neefka la cuno neefka hilibkiisa la cuno xagga maxaa ku baxay neefkan hilibkiisa la cunin dameerkii dameerkii oo noolaadhe kortiisa hadaad soo jarato nijaaso wey baan leenahay sheekh maxaa yeelay meydka dameerkaas hadduu baktiyo xukunkiisa qaadan lahayd oo maxaa dhacay ma'kuul maaha ma'kuulka ka saaraysan marka neefka arigaa soo qabo neefkii ariga ahaa dhagortii aa ka jaratay ama neefkii idaha suufkii a ka jaratay ama shimbirtii baalashii aa ka jartay yah ama neefkii maakuulka la cunaya dhararha ka imaanaya ama dhididka korkiisa yah ka imaanaya intaasba xukunkii meetada qaadan mayaan daahir bay noqonayaan wal miskuna waa la mid miskigii miskigu muxuu meesha u keenay miski waxaa bahaladaas eh, biciidka miyaa mise garanuugta wax aduu kuwaas ayuu ka soo baxaa marka miskigii iyo meeshii uu ku jiray kiish yaroo miskigu ku jiro faaratuhu waa kiishkii yarka ahaa miskiguna waa miskigii marka jirkii kasoo soocmaya dhiiggiisii oobaa miski isku bedelaya baa ley kaasna daahir weeye baa ley maxaa dadka dhan baaba isticmaalaya sooma marka qaacida maxay noqonaysaa qaybtii laga jaray xayawaan nool wuxuu la xukun yahay ka xukmi maytatihi isaga oo dhintay xukunkiisi buu qaadanaya hadduu najaasaha najaasu hadduu daahir ahaana daahir in daahiran fa daahir wain najisatan fanajisun fanajisun mhm. waaya marka wuxuu kasoo reebay maakuulka suufkiisi tintiisi harag muxuu ahaa dhareerkiisi wabarkii dhowartii oo kaa mhm. tan marka eh, riiqa iyo caraqa iyo damaca xukunkaasoo isna siiye waaya wa tadhuru hadda muxuu ka soo hadlay sheikhu raximahullah wuxuu ka soo hadlay najaasadii caynta ahayd khamrada muxuu ku sheegay najaasa cayna wey soo muusan ku dhigin waa najaaso qofkii eh, najaaso waxa weye asalkeeda najaasa ah. waa taa sheegnay ashyaadu midna najaasa ah ku dhacdo asalkiisu najaasa maaha midna asalkiisaba muxuu yahayba najaaso marka kii marka asalkiisuba najaasa ahaa ma dhici kadhaa mararka qaarkood inuu daahir iskaba noqdo ma dhici kadho markii laga reebo laba arimood bes saddex baa laga dhigaa sheikhlabu noo sheega watadhuru daahir bay noqonaysaa alkhamru khamradii idaa takhalalad hadday khal noqoto binafsihaa si iskeed ah idaa takhalalad hadday khal noqoto binafsihaa iskeeda waa in wainqilad haba karte hadday rabtee aw nuqilad amase ha la qaado ha la raro haddii la rabee wajildu maytatin bakhtigii haragiisina daahir buu noqdaa siwaa khinsiiri barrin doofaarkii barriga joogay siwaa khinsiiri berrin doofaarkii beriga joogay iyo wel kelbi eygii markii laga reebo yah in soo idiin qori aan idin qoraya in weeye haa wa jildu maytatin mubtada caadiya kali wa jildu maytatin baktigii haragiisii maxaan horta soo sheegnay meytadu aslan maxay tahay wixii iskii u dhinta muxuu noqonayaa najaaso soo ma ah haragiisina najaaso lafihiisina najaaso dhogortiisina najaaso geesihiisi najaaso cagaftuu ku soconaya najaaso kulli maxaa laga soo reeba haragii baa lasoo reebanaya kii baktigaha haragiisi baktigii baa lakala gurayaa siwaa khinziiri barre doofaarkii duurjoogta ahaa iyo walkalbi eygii markii laga soo reeba iyaga ayaga haragooda marnaba isbedeli maye in yudbaq haddii la maqdiyo bixir riifin geed kuleel haddii lagu magdiyo dahara daahir buu saa ku noqonaya saasuu daahir ku noqonaya saas ayuu hee daahir ku noqonaya sheikhu marka wuxuu koo tilmaamay laba masalo markii ma garanaysa isbedel ku dhaco daahir isku bedelaya koo waxa weeye khamriga khamrigii haddii ay khal noqoto khalka dala cuno markii hore timir buu ahaa ama cinab maxaa la sameynayaa mid meel baa la dhigayaa markii meel la dhigo dhowrber markuu yaallo dadkii wuu sarkhaaminayaaba dadkii sarkhaamin buu guridaya muxuu isku bedela markaa khamru markuu dhowrberi sii yaallo khal buu noqonayaa markuu khalkaa noqdo daahir weeye buki markaa khamradii khal bay isku bedeshay daahir bay noqotay gormee daahir noqonaysaa shardi buu ku xiray hadday iskeed ayadu ayadoon waxba lagu darin oo cid kale ma garanaysaa aysan wax ku darin oo maadooyinkan aan la raacin hadday iskeed daahir u noqoto laba arrimood buu marka buu ka baqay shiikhu inaa u qaadato in dadka dad ay ka caawiyeen kow inay kartay hadday soo karto ka waran xukunkeeda mushkila malobiy hadday karto markay karaysiyo oo wixii waxsarkhaanka uu ka baxayey kor bay usoo kacaysaa korka ay usoo kacday mushkilo malobiy maxaa kuna mushkilo lahayn qofkii meeshii qoraxda intuu kasoo qaado meel hoos hadduu dhiga ayadana mushkila malo la dhihi mayo qofbaa qof baa caawiyey hee la dhihi mayo xaggii meytadana eh? baktigii neefkii baktiga ahaayuu kaa baktiyey oo waxarta ahay ama neefkii geel ahaa waxaa tin mar haddoosu iga baktiyay hilibkiisa muxuu iga noqday najaaso xaaraan buu iga noqday haligaan kala baxayaa waa magdinayaa baa tini geed kuleel baa usoo diyaarsatay asal baa soo qaadatay waxaa soo qaada shimbirihii garanaysaa saaladoodii baa usoo qaaday waa ku xoqday waxay gaarsiisay heer uu gaaro haddii biyo lagu shubo lagu shubto uusan qarmuun noqonayn uusan isbedelayn markaas waxaa leenaha debqi baa ku dhacay waa la debqiyey waa la magdiyey saasuu daahir ku noqonaya marka muxuu noqday ka thawbin najisin maro najaasa oo kalea marka la xukun yahay waa la dhaqaya caadi loo dhaqaya kadib waa la isticmaalaya warkaasoo war dhammaa waaya marka saasay noqonaysa hada bilahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala sahbi ajmaciin